وعلى آله وصحبه أجمعين amaa bacdu walaalayaal darsigan waa darsigeeni saddex iyo tobanaad ee taxanaha inoo ahaa kitaabkeenii cumdat laxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu asalaa waxaa noogu soo dambeeyey xadiidkii abi minhaal sayaar ibnu salaama ibnu salaama oo ka hadlayay in uu u galay abi barzat alaslamiy uuna weydiiyey waqtiyada salaada oo nabiga sala allahu calayhi waali wasalam salaadihii faradka ahaa waqtiyadii uu tukaday ayuu su-aalay markaana nabiga uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salaad walba iyo waqtigeeda duhurkii casirkii iyo maqribkii iyo salaadii cishaha ayuu iyo salaada subax waqtigii la tukanaya ayuu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam allahu mustacaan marka xadiidka maanta darsiga uu ka bilaabanayana waa xadiidka saddex iyo konto laba iyo kontonaad ee cali ibn abi aalib radi allahu tacaala canhu ayuu xadiidkeeni ka bilaabanayaa weyn can caliyi radi allahu tacaala canhu ana anabiya nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi qaala yowmu lkhandaqi qaala wuxuu yihi nabiga yowma alqandaq maalintii godka oo ghaswat lkhandaqna waa la dhahaa ghaswat laxzaabna waa la dhahaa marna waxaa loogu magacdaray godkii asxaabta ay qoteen oo salmaan farisi uu nabiga u ashaaray in la qodo godkii weynaa ee madiine lagu hareereeyey ay asxaabta qoteen si ay isugu difaacaan dowlaankaas waa lagu magacaabay oo khandaq waa la yidhi waxaa kaloo duulaanka lagu magacaaba ghaswat laxzaab suurat laxzaab in ay ka hadlayso oo isbahaysatadii isbahaysatay oo nabiga iyo asxaabtiisii damacsaneed inay baabi'iyaan ayaa ilaahay subxaana watacaala tacaala farada allahu keydahum marka keydkooda ayuu ilaahay subxaana watacaala uu celiyay marka wuxuu leeyahay cali nabiga ayaa wuxuu yidhi dagaalkii khandaq ama ghaswat lkhandaq ama ghaswatu eh, axzaab ayaa nabiga ayuu wuxuu yidhi mala allaahu ilaahay ha buuxiyo ha ka buuxiyo dheh qubuurahum qabriyadooda iyo wa buyuutahum iyo guryahooda naara naar allah ka buuxiyo nabiga sala allahu caleyh wasalam sababtu maxay tahay marka kamaa shagaluuna can salaati can isalaati alwustaa sida ay nooga mashquuliyeen salaadii dhexe salaada wustaa xataa qaabat ishamsu oo aayaddii ahayd xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin salaat alwustaadii ayaa xadiidkan cadeeyey midda ay tahay oo waa salaada casirka salaada dhexe waa salaada casir oo xataa qaabat ishamsu salaad ay qorax u dhacayso waa salaada casirka fi lafdi limuslimin shaqaluuna way naga mashquuleen can salaati alwustaa salaat alcasri wayba cabeeyaan simidan huma bayna almaqrib walcishaa wuu tukada nabiga maqrib iyo cisho dhexdooda ayuu tukaday salaadan waqtiga nabiga uu leeyahay waa intaan lasoo dejinin salaat alkhowf oo waqtiga intaan lasoo dejinin axkaamtii salaada cabsida ayay ahayd waqcadan ama xaadisadan taana waxaa u daliil ah salaadii inuusan nabigaba tukan ilaa qoraxdu dhacdo iska sugay oo nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu waqtigii uu tukan lahaa ayay mashquuliyeen oo difaac iyo dagaal ay ku mashquuliyeen oo inuu isdifaaco markaasuu nabiga salaadii waqtigeedii kadib dhacayn markaas ayuu nabiga tilmaamay uu leeyahay ilaahay qabrigooda iyo guryahooda allah ka buuxiyo naar ha ka buuxiyo alle sida ay nooga mashquuliyeen salaada dhexe <clears throat> waana salaada casarka oo shaqaluuna can salaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaada dhexe ee salaada casirka ah marka nebiga sala alla alay salam habaarka uu habaarayo waxay tusinaysaa sida ay salaada ahmiyad u leedahay xadiidkan cali radi allahu tacaala canhu wuxuu ka hadlayaa jawaasu ducaai cala lmushrikiin inay banaan tahay in gaalada la habaari karo ducadan oo ah ilaahay qabrigooda iyo guryahooda cadaab haka buuxiyay naar ayuu nebiga ku habaaray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waxaa kaloo ay xadiidku uu tilmaamayaa salaada in la dibdhigo inay xaraam tahay waqtigeeda laga dibdhigo iyadoo la kari karo cudurdaarna jirin waxaa kale uu xadiidka bayaaniyey salaada dhexe ee salaatul wustaa ee aayadda kusoo aroortay inay tahay salaada casir waayo nabigu wuxuu yihi sala alla alay salam shaqaluuna can salaati lwusta ay salaat alcasri waxay naga mashquuliyeen salaada dhexe oo ah salaada casirka ayuu nabigu yihi sala allahu calayh waali wasalam sala allahu calayhi wasalam saas ayuu yidhi marka taana way tiri mashruuciyatu salaat alcasri iyo in ay mashruuc tahay salaada casr nabiga uu dibdhigay waqtigeeda uu ka dibdhigay cudur oo cudurdaar dhacay awgeed jamaacada uu kaga mashquulay qofkii haddii qofka uu awoodi waayo in uu maxay dhahaan salaadii tukado isagoo maxay dhahaan cudur daar iyo cabsi ay u geyso qofkaasi waa qof macduur ah oo aan ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay laysa calaykum junaaxun fiima akhtatum bih walaakin maa tacamadat quluubukum walaakin aayad kale waxaa jirto dhahayso rabbanaa laa tuaakhidna aakhidna in nasiina wa akhta'naa rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih iyadana way tilmaamaysaa wey waxaa lamid ah laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa awoodaadii ayuu ilaahay subxaanahu watacaala iyo karka iyo waxaad awoodid ayuu ilaahay kugu xisaabinay kugu kalifaya culimmadu markay ka hadlayeen salaada wustada tacyiininteeda way isku khilaafeen oo todoba iyo toban qowl ay isku khilaafeen laakiin axaadiidta saxiixada ah ama xadiidkan wuxuu cadeeyey salaada dhexe inay tahay salaada salaada casr inay tahay oo salaat lwustaa waatuu leeyay salaat alcasr uu nabiga ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka xiga walahu can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu tacaala canhu qaala xabasa almushrikuuna mushrikiintii ayaa waxay xabiseen rasuul allahi rasuulka alla ayay xabiseen can salaati alcasri salaada casr ayay ka xabiseen ay ka mashquuliyeen oo nebiga waa uu tukan waayey xataa axmarat ashamsu xataa axmarat ashamsu ow asfarad ilaa ay qoraxdii guduudatay ama ay jaallowday oo dhicid ay u dhawaata weyn qaala markaasuu nebigu yihi sala allahu caleyhi wasalam shagaluuna can salaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaada dhexe salaat salaati alcasri ama salaata alcasri salaada casarka ayay naga mashquuliyeen mala allaahu ilaahay ha ka buuxiyo ajwaafahum calooshooda iyo qubuurahum qabriyadooda naaran allah ka buuxiyo ow amse xasha allah ilaahay ha ku huriyo ajwaafahum calooshooda qubuurahum qubuurtoodaba naaran naar allah ku huriyu leeya nabiga sal slm ha ka buuxiyo xashwiga waxaa layihaha sheyga la cido oo aada loo loo loo loo loo buuxiya ayaa la yidhaahdaa weyn xadiidkan xadiidka horuu la macno yahay oo xagga fiqhiga ama wax laga qaadanayo sidoo kale in nebiga uu habaaray gaaladii iyo in salaada dib u dhaceedii uu qabla shuruucii salaad kale intaysan gelin in uu qafka tukada ayaa fiican laakiin eh, wuxuu kale xadiidka tilmaamay dib u dhigga salaadan waxay ahayd intaan la jidaynin salaad alqowf waana daliil ay u tahay macnaha uu nabiga leeyahay mala allaahu oo xasha allaahu ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam oo macnaheedu inuu tahay in ilaahay gaaladan calooshooda iyo qubuurtoodaba naar ka buuxiyo marka xadiidkan taas ayaan ka faaidin marka xadiidka xiga can cabdillahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala actama actama annabiyu nebiga ayaa dibdhigay catamadu waxaa la yihaahdaa caana liska weyn waqtiga oo caanaha la liso caanamaalka ama habeenka cishaha kadib bilcishaai salaada cishaa ayuu dib u dhigay fa kharaja cumaru cumar bn ayaa soo baxay oo faqaala wuxuu yihi assalaata yaa rasuula allah salaadii waqtigeedii waa la gaaray rasuul allow raqada annisaau dumarkii waa ay hurdeen wasibyaanu caruurtii fa kharaja nabigu waa uu soo baxay wa ra-suhu madaxiisuna oo yakhturu uu biyihii ka tibqayoween weysadii ama qubays dartiisa yaquulu asoo dhahaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaan ku dhibi lahayn ama aanan ka baqi lahayn inaan ummadayda dhibo ow cala annaasi ama dadka la amartuhum waxaan amri lahaa bihaadihi salaa salaadan tan ah oo cashaha ah haadihi saaca waqtiga kan oo salaada cishaha in waqtigan la tukado ayaan fari laha laakiin waxaan ka baqayaa yiri inay ku dhibtoodaano oo dhib ay ku noqoto marka nebiga mashaqatan makhaafata mashaqata ummatihi asoo ka baqay inuu ummadiisii dhibo ayuu nebiga salaada cishihii usoo hormariyey weyn usoo hormariyey waayo dumarkii iyo caruurtii ayaa hurday ayuu leeyahy cumar oo uu nebiga ku bayaanin uu ku intibaahin ayuu leeyahy yaa rasuul allah way hurdeen caruurtii iyo naagihii marka wuxuu daliil u yahay marka xadiidkan uu tusinayaa inay mustaxab tahay salaada cishaa in dib loo dhigo oo ilaa muntasaf la gaarsiiyo haddii arrinkaas suuragal tahay uusan dadka aysan ku dhibtoonaynin imaamka waxaa laga rabaa inuu eego maslaxadda caamka ah ee dadka tukanayo haddii ay u fiican tahay inay salaada loo hormaro cabsi waxay jiraanna inuu dibdejiyo ayaa fadli badan haddaysan cabsi dhibaataysan jirinna inuu dibdhigaa fiican we wuxuu kaloo tusinayaa in salaada cishaha in la dibdhigo ay fiican tahay waayo nabigu wuxuu ka cabiray haddii ay ummadayda ku dhibtoon lahayn ama dadkiisan ku dhibtoon lahayn waxaan fari lahaa inay waqtigan tukadaan xirsu nisaai wasibyaani wuxuu kale xadiiska tusinaya sida ay u ahaayeen gabdhaha saxaabiyaadka ah iyo caruurtooda kuwa ku dadaala in ay ragga la tukadaan oo nabiga salaadiisii jamaacadiisii kasoo qeyb galaan oo ay nabiga la tukadaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi iyo fadliga cumar radiallahu tacaala canhu sida uu ugu dadaali jiray inuu ka shaqeeyo maslaxadda caamka ah oo waatuu leeyahay rasuul allow naagihii iyo caruurtii waa ay hurdeeno oo salaadii waqtigeedii ayay daahsadeen saas ayuu leeyahay macnaha salaadii hore u tuji si ay dadkii aysan ay uga faa jamaacada ay adiga kula tukanayaan waxaa kaloo xadiidka utusan cumar radiallahu tacaala canhu wuxuu tambiihinayaa rasuulka oo nebi alla ah oo wuxuu leeyay rasuul allow dadkii waa hurday marka in la tambiihin karo qofka yar qofka weyn ama qofka sheeqa qofka daalibka sheeqiisa inuu baraarujin karo waa laga qaadan iyadana waxaa kaloo xadiidka uu tusanaya inay mustaxab tahay qofka caalimka ah iyo qofka da-da ah in uu u cudur daaro asxaabtiisii iyo dadka isaga raacsan haddii <clears throat> maxay dhahaan ama uu ka cudur daarto oo haddii darsi laga sugay darsigii uu kasoo daaho ama salaadii jamaacadii imaamka u ahaa uu xoogaa soo dib dhaco inuu dadka yirahdo arrinka ayaa qabsaday inuu sheego weyn sidoo kale saxaabada waxay ahaayeen kuwa ku dadaala inay soo naqliyeen wax walba oo nebiga waqtigiisii dhacay waayo hadda hurdadii dadka hurdeen un xitaa way soo naqliyeen waa siday rabeen inay qoolka iyo ficilka iyo nebiga dhan inay soo gudbiyaan iyo in la ilaaliyo maslaxada dadka docafada ah naagaha iyo caruurta oo loo ilaaliyo iyo siday axkaamta sharciga u ilaalisay dadkaasi weyn waxaa banaan uu leeyahay qofka muadinka qofaan mu-adin ahayn in uu ogeysiiyo imaamka in waqtigii la galay uuna ka dalbo inuu salaada soo aado uu dadkana uu tujiyo xadiidkan wuxuu asal u yahay qaacidadii fiqiga usuuliga fiqiga ahayd oo qawaacid fiqhi ahayd almashaqatu tajlubu taysiir culayska ama dhibka wuxuu soo jiidaa taysiir fudeed ayuu qaacidadan sal u yahay waayo nabiga sala allahu caleyh ali wasalam dib u dhigidda mashaqaha ka dhalanayso salaadan waxaa u fadli badan cishaa in dib loo dhigo taas ayaa fiican marka taa ayaa waxuu leeyahay nabiga sala allahu caley wasalam mashaqada ummadiisa uu u karhasanay darteed ay usoo horumariyeen iyo inay bannaan tahay in cibaado loo soo jeedo loo dhafro laakiin shardi waxaa ah inaysan salaadiis wax kaa tegin shareecada islaamiga ah wax dhib ah kuma jiro weyn wax xaraj ah oo wax walboo dhib ah shareecadu way ka digtoo way ka way ka digtooy maa yuriidu allaahu fi diini min xaraj macnaha diintan xaraj ma ahnon yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waxay culimmadu isku khilaafeen salaada cishaha ma horumarkeeda roon in la horumariyo waqtigeeda hore lagu tukado mise in la dibdhigo jamaacada waxay leeyihiin in la horumariya afdal ah maxaa yeele caadada nebiga waxay ahaan jirtay sida badan inuu salaada cishaha soo horumariyo uusan dibdhigin ilaa waqtiyo la yaqaano mooyaane oo nebiga u dibdhigay ayay yidhaahdeen qolada tiri in waqtigeeda lagu tukadaa fiican jamaahiiru ahlulcilmina waxay ku tageen taakhiirtu inay fadli badan tahay ayagoo xadiidkan daliishanayo oo uu nabiga leeyahy sala allahu caleyh waali wasalam sidaas ayaan samayn lahaa haddii aysan aan ka baqayn inay ummadda ku dhibtooto laakiin waxaa haboon masalada in lagu baraarugo taqdiimka waa rafculxaraj can ilumma takhiirkana mashaqo ayaa ku jirto in aysarka la qaataana fiican oo waxa sahlan si ay ummaddu masaalixdeedii loo ilaaliyo waxaa dhici karta maanta haddii la yihahdo cishaha lix saac ma hala tukado dad badan ay ka hurdi lahaa ayaa dhici karta se intaasaan taa u dhicin in waqtiga hore lagu tukado <coughs> ayaa fiican <clears throat> wacan caaishata radi allahu tacaala canha ana nabiy sal l slam qaala wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaa haddii loo aqimo salaada wa xadara alcashaa cashahana lasoo dhigo fabda-uu bilcashaa'i casha cunka ka bilaaba oo raashiin iyo cisho hadday isqabtaan oo raashiinka ka bilaabuu leeyahy nabiga sala allahu calayhi wasalam oo waxaa laga yaabaa qofka waxaa la rabaa qofka muslimka tukanayo inuu khushuuc ku tukado oo qalbigiisii uusan wax kale ku mashquulin sidaas ayaa la rabaa weyn sidaas ayaa la rabaa weyn xadiidkan ibnu cumarna sidoo kale ayuu wariyey wuxuu tusinayaa xadiidkan fawaaid fara badan oo ixdaaru alcashaai walcishaa'i in cashaha laga bilaabo ayuu nabiga tilmaamay weyn ayuu nabiga tilmaamay idaa uqiimat asalaa wa xadarat alcashaa fabda-uu bilcashaa yuu rasuulka yihi sala allahu calayh wali in salaada iraashiinka hadday kulmaan iraashinka laga bilaabo si ikhlaaska iyo maxaan aan loo ilaaliyo khushuuca ayuu nebiga taa u yiri weyn nahyigan oo ah in aan salaada la tukanaynin waqtiga ay wax mashquuliya qalbiga uu jiro waa nahyi oo nabiga sala allahu alay slam ka sugnaaday weyn marka salaaduhu dhan waa lamid salaad cisho keliya gaar kuma ahan oo salaada cishaha waxaa loo leeyahay haaliban cashada iyo cishaha isku aadaa marka amaa haddii salaadii duhurka iyo qadada isku aadaana kadaalika waa lamid marka raashinka mar walba wax qalbigiisii qofka mashquulina hadday jiraan waxaa mashquulinayaa uu horumarinayaa kadib ayuu salaada la imaanaya weyn kadib ayuu salaada la imaanayaa walimuslimin can caishata radia allaahu tacaala canha qaalad waxay tiri samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala l sl yaquulu dhahayo laa salaata bixadrati acaami laa salaata salaad ma jirto bixadrati acaami acaam iyadoo uu yaalo salaad la tukada ma jirto walaa huwa yudaaficuhu iyo isagoo uu soo qadaanqadinayo al akhbathaani labadii xunxumeyd oo macnaha kaadi i saxara iyagoo hayaan isku celcelinayo iska difaacaya ama ay soo soo soo soo qadanqadinayaan mudaafacada waxaa la yidhahdaa qofka inuu soo dafacahu fulaan hebel hebeluu dafciyey wuu soo soo kala tuuray camal weyn isagoo ay soo dadejinayaan labadii aqbateenkaban waxay ku xambaaraya inuu soo baxweyn weyn wa yudaaficaanihi can ishuqli bikayrihimaa liykhrija macnaha inuu qofkii mashquulana way ka ilaalinayaan marka taas ayuu nebigu wuxuu leeyahay qofkaasoo isku celcelinaya kaadi iyo saxaro yuusan tukanin soo gaajaysanoo raashin horyaalaanna yuusan tukaninn waayo qofka musaliga waxaa laga rabaa inuu salaada galo asagoo adduunyo dhan ka go-ay qalbigiisii ha ahaato raashin cunid ha ahaato inuu xaajigodana xaajigodasho u baahan yahay in wax walbo mashaqo u keenaya inuu ka ilaaliyo way naftiisii si uu khushuuc iyo loo helo can cabdilaahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala shahida cindii rijaalun mardiyuuna waxaa ii yimid uu yidhi xaggayga soo xaadiray rag raalli laga yahaween wa ardaahum cindii waxaana agteeda loogu raalli badnaa cumar bn khadaab ana nebiy sal ly slam nahaa inuu reebay can isalaati bacda asubxi salaad la tukado salaada subax gadaasheed xataa tadluca ashamsu ilaa ay qoraxdu soo baxdo wa bacda alcasri casrka dabadii in la tukadana nebigu waa uu nahiyey xataa taqruba ilaa ay qoraxdu dhacdo waa salaadaha waqtiga awqaadka nahyiga weyaan oo salaadaha aan la tukanaynin oo salaada subax marka la tukado kadib iyo salaada casr marka la tukado kadib ilaa salaada inay salaad sababiya tahay mooyaane salaada faradka ama salaada sababta leh oo sababiya maxaa layihahdaa qof ayaa bacd bacdalcasri masaajidka soo galay waxaa laga raa rakcatay masjid inuu tukado ama salaatuljanaaza la keena bacdalcasri waa lagu tukan karaa ama khusuuf ayaa dhaca qorax madowaad waa la tukan karaa marka wixii sabab leh haday sababiyi tahay waa la tukan karaa weyaan inkastoo masaladu masale khilaafiya ay tahay maalikiyadu waxay qabaan maba la tukan karay leeyihiin salaadoo dhanba xitaa haddaa masaajidka geshid bacdalcasri waa iska fariisanaysaa ay leeyihin waad fariisanaysaa can abi saciidin alqudriy radi allahu tacaala canhu can rasuuli llahi sala ll ly slm qaala laa salaata bacda asubxi salaada subx gadaasheed salaad ma jirtuu yihi nabiga sal ly slam xataa tartafica ashamsu ilaa ay qoraxdu kor noqoto walaa salaata bacda alcasri xataa taqiiba ashamsu casrka gadaashiisna salaad ma jirto ilaa ay qoraxdu dhacdo eh. ilaa qoraxdu dhacdo xadiidkana xadiidkii hore ayuu la mid yahay isna nahyi ayaa kusoo arooray labada waqti in la tukado ilaa salaadii sababta lahayd mooyaane can jaabir bn cabdillahi alasari radiallahu tacala canhumaa ana cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu jaaca yowma alkhandaq jaa-a waa uu yimid cumar yowma alkhandaqi maalintii khandaqa oo dagaalkii axsaab weeyaan dagaalkii khandaqa bacdamaa qarabat ishamsu qoraxda markay dhacday kadib fa jacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara quraysh inuu habaarayo gaaladii quraysh wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa kidtu usalliya alcasra ma aanan sigin wiil inaan tukado casirka xataa kaadat ishamsu taqrubu ilaa ay ku dhawaato qoraxdu inay dhacdo faqaala nabigu wuxuu yihi sal slam faqaala nabiy nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallaahi ma sallaytuhaa adwaaba tukatay animaanan tukanin qaala wuxuu yidhi faqumnaa ila albuxtaxaan waxaan u qumnay u istaagnay aan istaagnay weyn butxaan xaggeeda meel magaceeda weyaane fatawada'a lisalaa nabigii salaada ay u weyse qaatay wa laha annagana salaaddii casra aynu u weyse qaadanay fa salla alcasra casr ayuu tukaday nebiga bacdamaa qarabat ishamsu qoraxda markay dhacday kadib uma sallaa bacdaha almaqriba kadib gadaasheed wuxuu tukaday salaada maqrib weyn <clears throat> marka yasubu macnaha yasub yashtumu wayaciibu wuu caynaya wuuna ceebeynaya gaaladii qoraysh marka nabiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu u bayaanaya isna inuusan welaba tukan oo uu salaadii casirka ay ka mashquuliyeen sida xadiidtii aan soo marnay ayay la mid tahay marka marka darsigeena maanta halkaas ayaan ku ekeyneynaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بالحق والخير تسير أنتم أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور